alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii ku saabsanaa aadaabu daarisi walmudaris waxaynu gallay inta hore waxaa inoogu dembeeyey axkaamta cilmiyada markuu qaybqaybinaayey qaybta sunnaha ayaa inoogu dembeeyey waxaanu ku daray watawasuci fii funuuni iladabi waalmacquul cilmiga adabka in la bartaa wuxuu ku daray nooca sunnada abuu ku daray culumtii carabiyadaanuu ka mid yahay adabku ama suugaanta carbeed marka barashada la bartaa waxay ka qayb qaadanaysaa fahamka nusuusta iyo adilada la fahmaayo saas aawadeed baa imaamu shaafici waxau ihi raximahullah tacalamtu aladaba cishriina sana liakhduma alfiqha adabka ama sugaanta carbeed waxaan baranaayay labaatan sano waxaan u baranaayay si aan fiqiga ugu shaqeeyo ugu khidmeeyo markuu leeyahay fiqiga inaan u khidmeeyo aawadeed baan u baranayay wuxuu uga jeedaa qur'aankii iyo sunnadii waxay ku yimaadeen luqadii carbeed maadaamay qur'aankiiyo sunnadiiba ku yimaadeen luqa carbeed luqadii carbeed in si fiican loo bartaa waxay ka qayb qaadanaysaa fahamka nusuusta kitaabka iyo sunnada la fahmayo taasay ka qayb qaadanaysa sidaas aawadeed buu leeyahay si aan fiqiga ugu shaqeeyo ayaan markaa u bartay labaatan sano adabka sheekhii la odhan jiray jarmi laftiisa waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi labaatan sano muddo ah baan dadka u fatwoonaayey oo masaa'isha fiqiga aan uga fatwoonaayay min kitaabi sibaweyh shay cajiiba ah. wa caali min culamaa'i naxwi culammadii carabiyada iyo naxwaha ee basriinta ahayd ayuu ka mid ahaa ee mutaqadimiinta ahaa waxaanuu tilmaamay labaatan sano in dadka u fatwoonaayey masaa'isha fiqiga ugana fatwoonaayo fatwada uga soo saaraayey kitaabka sibaweyhi waxay tilmaamaysaa cilmigu siduu isugu xidhxidhan yahay wax dambe waa mawduuca ku saabsanna dib baynu ka arki doonnaa insha allahu tacala aadaabu lmudaris ka cilmiga dhigaaya aadaabtiisa laga rabo ayaa halkanna lagaga hadlaya daed wuxuu ka hadli doonaa afar nooc buu ka hadli doonaa laakiin labuu hormarinaya adabuhu fii nafsih wa adabuhu fii darsih wa adabuhu fii tasniifih wa adabuhu fii tacliimih afartaa qaybood buu ka hadli doonaa waxaa soo horeeya labada qaybood hore aadaabta mudariska laga rabaa waa mid markaa shaksi ahaantiisa iyo daatadiisa laga rabo iyo mid markaa waxaweeye wax kale ku tacalluqaysa isaga ka dhacaysa laakiin shay kale ku tacalluqda ahamu maa yutlabu minhu ahamu maa kii waxa ugu muhiimsan oo ugu muhimad badan yutlabu minhu laga doonaayo mudariska ay min almudaris an yactaniya bihi inuu ilaaliyo ku dadaalo laga rabo adabuhu fii nafsihi aadaabtiisa daat ahaantiisa markaa ku sugnaanayso adabuhu aadaabtiisa fii nafsihi xaaluu adabkaasi ku sugan yahay fii nafsihi daatadiisa iyo naftiisa ku sugan yahay wa adabuhu iyo aadaabtiisa fii darsihi xaaluu adabkaasi ku sugan yahay darsigiisa yacni uu ku sugan yahay alqismu alawalu qaybta koowaad adabuhu fii nafsih waa aadaabtiisa daat ahaantiisa ku sugan wadalika fii umuur taasina waxay ku dhacaysaa umuuro gudaheed bay ku dhacaysa minha an yaqsida bitacliimihi wajha alxaqi subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah an yaqsida bitacliimihi inuuga qasto o uga jeedo bitacliimihi baristiisa wajha alxaqi allah wejigiisa waa inuu u jeedo ikhlaas waa inay ka tahay subxaanahu ilaahay isagaa xumaan ka nasahan wa tacaala isagaa ka koreeya alxaq wuxuu ka mid yahay min asmaa illaahi alxusna magacyada ilaahay ee wanaagga badan buu ka mid yahay marka ilaahay wejigiisa waa inuu u jeedo maxaa looga jeedaa yacni ikhlaas baa laga tilmaamaya waa inuu qarad adduunyo ama istusnimo aanu uga jeedin subxaanahu wa wuxuu u keenay madxi ammaan buu u keenay laa tawasulan ilaa qaradin dunyawiyin waa inaanu uga jeedin gaadhisuu gaadhaayo ou doonayo inuu ku gaadho ilaa gharadin ujeeddo dunyawiyin adduunyada loo nisbeeyey kamaalin maalin aw jaahin sida maal inuu adduunyo ku doonaayo maal oo kale iyo xoolo inuu ku helo ku doonaayo waa inaan uga jeedin aw jaahin ama magac iyo sharaf inuu ku doonaayo waa inaan uga jeedin aw shuhratin ama caannimo inuu caanbaxo inuu ku doonaayo aan uga jeedo aw taksiir ilmukhtalifiina ilayhi ama kuwa u imanaya isu soo weydaaranaya ee marra bacda marra u imanaya inuu fara badiyo waynaan uga jeedin bimacnaa arday badan inuu yeesho dad fara badani dhegaystaan maqsuudkiisa iyo ujeeddadiisu waa inayn ahayn aw naxwi daalika ama ashyaada kale la midka kama kaana calayhi salafu lummah waa inuu wejiga ilaahay u jeedaa bes kamaa kaana siday ahaayeen calayhi korkiisa ay ku sugnaayeen salafulummati ummaddan salafkeedii wuxuu ku tacalluqaysaa an yaqsida bitacliimihi wajha alxaqi kama kaana calayhi salaf ulumma macnuu saasuu dhacay laakiin inta dambe uu diidaayo uu leeyahay sidan waa inaan uga jeedin yacni marka waxawaye ma aha inay ku tacalluqayso waxay ku tacalluqaysaa halka hore faqad qaala ashaaficiyu raximah allaahu xaqiiqe shaafici wuxuu yihi raximah llahu allah ha u naxariistay wadidtu ana alkhalqa tacalamuu hada alcilma waxaan jeclaan lahaa ana alkhalqa in makhluuqaadkuba tacalamuu hada alcilma cilmigan inay markaa bartaan cilmigan aan hayo inay bartaan oo aqoonsadaan baan jeclaan lahaa calaa an laa yunsaba ilaya xarfun minhu waxaan u jeclaan lahaa sidaa inay cilmigaa bartaan calaa an yunsaba ay maca an yunsaba iyadoo lala qabo inaan lay nisbaynin ilaya xaggayga aan loo nisbaynin xarfun minhu xaraf cilmigaa ka mida inaan lay nisbaynin inaan jeclahay lala qabo aan cilmigana inay bartaan anigana xaraf ka mida aan lay nisbayn oo shaafici baa yidhi ama maxamed ibnu idriis baa yidhi baan jeclaan lahaa buui bimacnaa magacaygu inuu kor noqdo aniga lay tiiriyo aniga la iqadariyo muraad ima ah laakiin khayrkan inuu gudbo oo dadku cilmigan aqoonsadaan baan jeclaan lahaa walow aniga yaan lay nisbaynbe wa qaala aydan waxaa kale uu yidhi shaaficiyiin noqoshaynu ku noqonnaye maa naadartu axadan qatu cala alhalaba maa naadartu axadan cidnaba lama doodin qatu weligay cala alghalabati inaan haalib noqdo oo gacan sarreeyo oo anigu markaa muranka iyo dooda aan ku gacan sarreeyo ku qaalib noqdo cidaan sidaa kula doodo kula munaadarooday ama masale kula niqaashay aad adigu gacan sarraysid ood qaalib noqoti oo aad lagadid ma jirta buui wawadidtu idaa naadartu axadan an yadhara alxaqu calaa yadih wawadidtu waxaan jeclaystay buu yidhi idaa naadartu axadan markaan ruux la munaadaroodo bimacnaa masalo la niqaasho ama kala doodo an yadhara alxaqu xaqu inuu ka muuqdo calaa yadihi gacantiisa inuu ku muuqdo waxaa kaloo loo soo naqliyaa maa baalaytu an yadhara alxaqu min lisaani aw min lisaani uma aaba yeelayn oo kala jeclayn xaqu macarabkaygu ka daahiroo ka muuqday oo sidaan sheegay xaq noqotay mise siduu isagu sheegay xaq noqotay ma kala jeclayn bas xaqu inuu muuqduun baan doonayy laakiin ka xaqa sheegay inuu aniga noqdo yaa yani markaa taasi muraadiya ma ahayno ma jeclay waxaan bes jeclaa xaquun ha muuqdo xaqun ha muuqdo waxaa kaloo lasoo naqliyaa cibaaro kale inuu markaa uu yidhi qof weligay lama munaadaroon oo ma jeclaysan inuu khata'o ah. ee inuu sawaabu noqdo wuxuu sheegay ayaan markaa jeclaysta sheikhu waxau inoo tilmaamay raximahullah aadaabta mudariska cilmiga dadka baraya looga baahan yahay waxaa ugu horeeya ikhlaas inuu tacliimtiisa iyo cilmi baristiisa uga jeedo ilaahay dartii oo in cilmigii dadka la baraa sharciga ahaa in cilmigii sharciga ahaa dadka la baraa waa qurbo iyo shay cibaado ilaahay loogu dhowaanayo cibaadadiina waxay u baahan tahay ikhlaas bay u baahantahy cibaadadiina ikhlaas ayay u baahantahy khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama laakiin khayryada goormaa la helaya waa markay markaa tacliimtaasi u dhacday tacallumka iyo tacliimtaasi liwajhi illaah ilaahay dartii marka loo samaynaayo baa khayryadaa iyo fadligaa la helaya adilada caamka ikhlaaska ku soo aroortay deliil bay u tahay mawduuca wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana aghna shurakaa'i can ishirki faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktuh wa shirka xadiiska saxiixa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu allah ka soo wariyey inuu allah yidhi cid wax wadaagta anaa ugu qanisan oo ugu hodansan oo wadaaggana ugu maarmi og ku kastoo markaa camal sameeya uu cid kale ila wadaajiyey isaga iyo wadaaggiisaba waa ka tagaa bimacnaa kaa layla wadaajiyey isaga meel ha u buuxiyo isaga ha la siiyo ilaahay raalli kama aha in camalkii cid kale lala wadaajiyo lala siiyo ikhlaas buu allah doonaya tawxiid iyo ikhlaas saasuu rabaa marka wax alla wixii shirki ahi camalkii waa burinayaan maqbuulna camalkaasi noqon maayo saas aawadeed shuruudaha camalka saalixa lagu aqbalaya waxaa ka mid ah alikhlaas waalmutaabaca waliimaanu waa saddexdaa shardi awalan waa in iimaan jiraa haaniyan waa in ikhlaas jiraa ilaahay dartii loola yimi cidduu camalku ka dhacaya waa inuu yahay cid mu'min ah ee gaal ama munaafiq hadduu ka dhaco walow haba yidhahdo ilaahay dartii baan uga jeedaye wuxuu u tarayaa ma jiro ya man camila saalixan min dakarin aw unha wa mu'minun falanuxiyannahu xayaatan tayibah wa huwa mu'minun waa shardi waa waalxaalu وصف lisaaxibihi qaydun licaamili marka shardinimada waa laga qaadanayaa in iimaanka la shardinayo haddii ikhlaas waayana camalkii waa marduud faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktu wa shirka shardiga kale waa mutaabaca yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu raacaayo man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun marka ikhlaasku waa aslu ashyaa waa asaasu alacmaal camalada asaaskiisii weeye oo wax camalku ku hagaagaayo saas aawadeed ciddii markaa aan ikhlaas uga jeedin ee adduunyo ku doonaysa ama waxa weeye markaa magac ku doonaysa ama waxa weeye dadku inay ku ammaanaan ku rabaa ama dadka inuu ku xidhxidho kaga qaalib noqdo uu markaa uga jeedo wuxuu ka mid yahay kuwa aakhire lagu cadaabaayo shaygii ahaa afdalu acmaal baa wuxuu noqonayaa yani waxa weeye akhasu lacmaali wa arda'uha hadduu ikhlaaskii waayo camalka ka ugu xun ayuu noqonaya waana lagu naar mudanaya sida xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyeyba sheegaayo yacnii cidda ugu horrayse naarta lagu horinayaa inay yihiin saddex markaa nin ay yihiin yacni saddex nooc baa loo jeeda nin cilmiga bartay oo qur'aanka bartay qur'aankana akhriyey dadkana baray laakiin wuxuu markaa qur'aanka u akhriyey u bartay waxa weeyaan liyuqaala lahu qaari si loo yidhaahdo waa qaari alle muxuu qur'aan yaqaanaa ya si loogu ammaano magac ugu helo kuwa ugu horreeya naarta lagu hurinayo ayuu ka mid yahay ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka ujeeddadu uga jeedaa cilmi barista waa inaanu ahayn ujeeddo adduunyo sida inuu maal ku helo ama magac ku helo iyo maamuus ama masib iyo uu ku helo marka jago ama uu caannimo ku helo ama dadka u imanaya wax ka dhiganaya inay farabataan daraaddeed waa inuu wuxuu wax u barayaa aynay ahayn waa inay isku mid u noqotaa inay in yari u timaaddo iyo inay in badani u timaaddo dadka qaarkood haddii xalqaddu weynaan weydo waaba iska daynaya darsigeeda saxduna waxay tahay ciddii markaa kuu timaadaba hadduu qof kuu yimaado iyo hadday kun ku yimaadaan mid walba u dhig mid wax anfacaya oo naafic noqon doona ilaahay baa og waxaa laga yaabaa xalqadda yari inay barako badato oo cid barakaysan oo dee waxa weeye ilaahay taacadiisa u dirtay iyo cilmiga sharciga ah oo waafajiyey inay ka soo baxdaa dhici karto ya midaan saa la moodayn ayaa ilaahay barakeeya markaasuu soo baxaa mid loo han weynaa baa laga yaabaa inuu marka dambe cilmigii ka tago oo waxa weeye uu wax kale ku dambeeyo ama adduunyo iska raacdo oo cilmigiiba faraha ka qaado ama laga yaabo inuu inxiraafo weliba dadka adkiyada ee maskaxda badan waxaa looga baqaa alguruur waalicjaab ayaa looga baqaa inay iscajabiyaan markay arkaan dadka inay ka fahmo badan yihiin ka maskax badan yihiin ayaa laga yaabaa inuu iscajabiyo cirkaa isla maro ou kibro ou sare isu qaado kadib baa waxaa laga yaabaa dadku yasaayey hoos u dhigaayey ee hoos u eegaayey xaqiraayey inuu ilaahay doorto oo u doorto inuu markaa culamo ka dhigo ayagii soo baxaanoo isaga noqdaan qaar barakaysan oo cilmigoodina ku intifaaca dadkuna dadkana anfaca marka ikhlaaska waa in lagu dadaalaa ikhlaaska waa in lagu dadaalaa salafkuna saasay ahaayeen qaar ikhlaaska aad iyo aad ugu dadaala bacdu salaf waxaa laga soo naqliyay inay yidhaahdeen waxaan islahaa xadiiska keligii wuxuu u baahan yahay hal niyo waxaan ogaaday bu xadiiska keligii inuu u baahan yahay dhowr niyo yacni xadiis markaan warinaayo hal mar inaan niyeeyo oo niyo wanaagsan la imaado inuu ku filan tahay baan u qabay waxaan soo ogaaday sidaa inaynay ahayn ee u baahan yahay dhowr niyo dhowr niyo muxuu uga jeedaa wuxuu leeyahay xadiis baan bilaabaa inaan dadka u sheego aan weriyo iyadoo niyadaydu ilaahay dartii tahay dhexda markaan marayo baa naftu ila baxsataa buuli kaanahu inaan leeyahay annagaa wadana annagaa wadanna ya marka waa inaan soo dabala haddana naftii oo soo celiya oo ikhlaaskiiyo ilaahay dartii aan ku soo celiya marka dhowr niya u baahantay waxaa kaloo laga sheegaa bacdu salaf laysa shayun ashaddu cala nafsi min alikhlaas ikhlaaska ama niyada wax nafta kaga adagi ma jiro liannahu laysa laha xadun fiih waayo dheef naftu kuma laha ikhlaaska naftu waxay doonaysaa magac waxay doonaysaa maamuus waxay doonaysaa korayn waxay doonaysaa adduunyo meelaa u hillaacayo ikhlaaskii danteedii adduunyo kuma aragto ya marka hawadeedu waxay waafaqsan tahay inay markaa doonayso yacni ikhlaas la'aanta iyo magaca iyo maamuuska waa yahay ibn abi jamra waxau yidhi waxaan jeclaan lahaa fuqahada inay ka mid ahaan lahaayeen cid dadka niyada un uga warranta oo aan shaqo kaleba lahayn niyada bes uga warranta marka niyadu waa muhim inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa imaamu shaafici waxau yidhi waxaan jeclaan lahaa cilmigan dadku markaa inay bartaan oo gartaan oo aqoonsadaan cilmigan hayo haddana aan waxba layga tiirin oo lay nisbayn ya ha is odhanin mas'alaad sheegtay haddii la sheegaayo waxaa loo odhan waayey sheekh hebel baa yidhi waxba taa haduuli ha raadinna adigu magac inaad ku hesho ha raadin marka waxay tilmaamaysaa ikhlaas bay tilmaamaysaa wadidtu ana alkhalqa tacallamuu hada alcilma calaa an yunsaba ilaya xarfun minhu isagoo caalimku haddaba sida aan jeclayn ciddii markaa ka naqlinaysa cilmiga iyaga waxa u fiican inay markaa u tiiriyaan masaaisha khaas ahaan hariibka ah iyo waxa la midka ah ama istimbaadka u baahan aan waadixaadka ahayn cidday ka maqleen inay u tiiriyaan ba habboon bacdu ahlicilmi way ilaaqaan laakiin bacdi ahlicilmi baa tafsiiliyey min barakati alcilmi caswu alqowli ilaa qaaili barakada cilmiga waxaa ka mid a hadalka in loo tiiriyo ciddii tidhi saasay u itlaaqeen culamada qaarkood laakiin bacdu ahlicilmi way tafsiiliyeenoo waxay yidhaahdeen ashyaada iska waadixay cid waliba sheegayso yadu uma baahna in la yidhahdo hebel baa yidhi laakiin masaa'isha qariibka ah ama istinbaadka ah ama daqiiqa ah ama ijtihaad markaysa markaa uu keensaday markaa waxa weeye dee juhdi lagu bixiyey aanu waadixaadka iska ahayn dadka u wada cad iyada ciddii tidhi in loo tiiriya fiican ahlucilmiga qaarkood baa saas yadaa tilmaamo oo saa u tafsiiriyey wa minha an yatakhalaqa bilmaxaasin alatii warada alsharcu biha wa xaha calayha waalkhilaali alxamiidati washiyam almardiyati alatii arshada ilayha wa minha waxaa ka mid ah an yatakhalaqa inuu ku dhaqmo ku akhlaaqoobo oo ka akhlaaq yeesho bilmaxaasini wanaagyada allatii taasoo warada sharcu biha sharcigu ku soo arooray wa xaha calayha ku boorriyey ku tirtirsiyey ama ku boorriyey iyo waalkhilaali sifooyinkii khallatun khilaal iyo waalkhilaali alxamiida sifooyinkii wanaagsanaa washiyam iyo dabeecadihii almardiyati laga raallida ahaa allatii taasoo arshada ilayha yacnii sharcigu dadka uu ku hanuuniyey oo ugu yeedhay kalxilmi sida dulqaadka iyo wasabri sabirka iyo wasakhaa'i wasakhaa'i waxbixinta waljuudi iyo deeqda wa talaaqati alwajhi iyo weji furnaanta wejigu furan yahay min hayri khuruujin iyadaan loo bixin ilaa xaddi alkhalaaca yacni xishood la'aanta markaa xadkeeda aan la gaadhinoo loo bixin khalaacadu waa tarku alxayaa hmm. waa in xishoodkii laga tago wa mulaasamati alwarac waxay ku sii cadfan tahay talaaqat alwajhi iyo xilmiga iyo waxa ka dambeeyay ku cadfan tahay wa iyo xalaal in la laazimo iyo deganaanshaha in la laasimo wa tawaaduci iyo isdhulliga in la laazimo watanadufi fi lbadani wallibsa iyo in la isnadiifiyo fi lbadani jidhka iyo wallibsati yacni marka ah, qaab xidhashada maryaha loo xidhanayo macani hubqaadka ah. ya hebel waa hubqaad wanaagsan yahi waxaa loo jeedaa yacni siduu u labisto yacni si fiican buu markaysaa markaa labiska markuu u xidho ugu soo baxa ya hubka silaaxi loogama jeedo marka libsa waxaa loo jeedaa waa qaab xidhashada dharka loo xidhana wa minha alxadaru min alxasadi waalriyaa sheikhu wuxuu inoo tilmaamay raximahullah waxaa ka mid a ah aadaabta wanaagsan naftiisa uu kula imanayo inuu wanaagyada sharcigu booriyey ee amray inuu ka dabeecad yeesho ku dhaqmo ka akhlaaq yeesho iyo sifooyinka wanaagsan iyo dabeecadaha laga raalilayahay sharcigu dadka ugu yeedhay maxaa ka mid ah ashyaadaas dulqaadkaa ka mid a ah. waa inuu xaliim noqdaa oo qofku dulqaataa oo aanu noqon mid waxa weeye markaa dulduul badan ama waxa weeye markaa argoosigiisu markiiba uu degdeg badan yahi waxa uu samaynayo inu aad uga fekeraa waa inuu liqaa oo dulqaataa dadka qaarkood dulqaadku wuxuu u yahay hariizo waa dabeecad ku abuuranoo ku tallaalanba marka qofkii waxa weeye ay jibili u tahay oo kuga abuuran tahay dulqaadku dee wanaaggii marka hore waa ku sugan yahay dulqaadku ka inay ahayna dulqaadkiisu marka hore iska yar yahay laftiisa maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa inuu isku kallifo dulqaadku inama alcilmu bitacallumi waalxilmu bitaxallumi dulqaadkuna in isku kallifo layska doon doono dulqaadku ku yimaadaa waa inu isku kallifaa waxyaalaha qaar markay qofka la kulmaan waa inuu is yidhahdaa tan dulqaadka ku baro liq ya oo hahibanin weliba dadka qaarkood waxaa laga yaabaa iyagaan ka argoosanin haddana inay hibtaan oo mar walba soo gocdaan oo laga yaabo marka saasuu igu sameeyey saasuu igu yidhi ama uu ku cawdo ama uu hibto naftiisa waa jug ku maqan taas iyadaa inuu sameeyo ma waa inuu liqaa oo is ilowsiiyaa taas waa inuu isku kallifaa dulqaadkii marka xilmiga iyo dulqaadku aad buu u fiican yihi waa sifo wanaagsan waxaa ka mid a ah sabirka inuu sabro inuu sabro adkaysto ayaa ka mid a ah. sabirkana waa fara badan yahay sabirku waa sabrun cala altaaca iyo sabrun cala almacaasi iyo sabrun cala almasaa'ib saddex qaybood baa sabirku u qaybsamaa waa in taacaadka lagu sabro iyo khayraadka waa in macaasida iyo dembiyada laga sabro waa in masaa'ibta iyo dhibaatooyinkana lagu sabro sabirkuna aad iyo aad buu markaa u weyn yahay innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab waxaa loo wafaynayaa loo dhammaystirayaa kuwa sabraaya ajarkooda xisaab la'aan xisaab la'aan baa loo dhammaystiraya alcallaamatu ibnuqayim wuxuu ka qoray kitaab markaa qiimo badan oo la yidhaahdo cidatu saabiriin wa shaakiriin cidatu saabiriin wa dakhiratu shaakiriin dabacaad fara badan oo kala duwan baana la taabacay waagii hore dabacaadkii waxaa lagu taabacay horreeyey cuddat saabiriin laakiin dabcada dambe muxaqaqada ah waxay taxqiijiyeen magacu inuu ku saxan yahay cidatu saabiriin wacada yacidu wacdan wacidatan marka cidatu saabiriin ballanqaadka loo ballanqaaday kuwa sabraaya wa dakhiratu shaakiriin waa kitaab mujalladah oo mufiida ah wey aad u faa'ido badan wasabru milu ismihi murun madaaqatuhu walaakin cawaaqibuhu axlaa min alcasali yacni sabirku waa milu ismihi magiciisoo kaluu la mid yahay oo asabiru waxaa la yidhaahdaa waa dacarta dacarta markaa ba'du hoos dhigantay laakiin marmar baa waxaa dhacda in la reebo waa asabru iyadana la yidhahdo takfiif ama wasni ama takfiif carabi ahaan awaji jira ha yeeshe cawaaqibtiisa iyo cirdambeedkiisa ayaa ka macaan malabka malabka ka macaan waxaa ka mida alsakhaa waljuud waxbixinta iyo deeqda ayaa ka mid a culammadu waxay isweydiiyeen sakhaa iyo juud ma mutaraadifaan ba mise waa farqa udhexeeya bacdu ahlicilmi waxay waa mutaraadifaan waa isku macna asakhaa iyo aljuud waa bimacna bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen asakhaa waxaa la yidhaahdaa qofka isagaan waxba la weydiisan wax bixiya juudna waxaa la yidhahdaa qofka marka la weydiisto wax bixiya ayaa la yidhahdaa soomaalidu waxay kale yidhaahdaan midna garashuu leeyahay midna garaacad buu leeyahay haddii qofka la yidhaahdo garasho iyo garaacad midna male garasho iyo garaacad toonna male waxa weeye de waxay noqonaysaa waa eber garashadu waxa weeye qofku isagaa u garanaya deeqda isagaan markaa waxba ka dalbin garaacuna waa marka la weydiiste ee dee isaga markaa su-aashii baa laga soo qaadaya garaac inay ka dhigantay ya garaacana waxay ku leeyihiin dee sidiisa wax kuu siin maayo laakiin markaad wax weydiisato wax waa ku siinaya bacdi saasay ku kala fasireen bacdi kale way cagsiyeenoo waxay yidhaahdeen may juudka ayaa markaa waxawe labada sii badan oo sakhaaguna waa duuna daalik tafriiqa malaa nadar baa ku jira waxa malaa sii fiican in la yidhahdo waa mutaraadifaan sifada nabiga sala allahu aleyh wasalam xadiiska ku soo arooray wuxuu sheegaya kaana ajwad annaasi bilkhayr marka in la yidhahdo sakhaaga ka koreeyo juudka waa laga fiican deeqda mar waxaa lagu deeqayaa waa maalkii marna waxaa lagu deeqayaa waa ra'yiga iyo cilmiga iyo talada iyo nasiixada kullu dalik ayaa soo gelay deeqdu kuma koobno keliya maalka talo wanaagsan qofka kugu deeqaa waa nooc deeqa mm. waa nasiixadu waa ka qaalisan tahay maalka waatay soomaalidu yidhaahdaan wax wax ku siiya wax badan baad aragtaa wax kula taliyana wax yar baad aragtaa markan caruurtaha waa la yaabi jiray maamahdaas yaa maxaa loo odhanayaa maalkii cid wax ku siisa wax badan baad aragtaa naseexadii aan kharashba ku baxayna iyo taladii aan kharashba ku baxaynba ee hadal la odhanayo ahna maxaa loo odhanayaa wax yar baad aragtaa laakiin xaqiiqadu waxay tahay dee in markaa talada iyo nasteexadu ka qaalisan tahay maalka waayo meel aan maalku gaadhsiinayn ayaa nasteexadu gaadhsiinaysa oo u sababaysa weji furnaanta ka mida akhlaaqda wanaagsan in looga baahan yahy laa taxqiranna min almacruufi shayan walow an talqaa akhaaka biwajhin talqin marka wejiga furani waa sadaqo nebiguna calayhi salaatu wasalaam kaana kasiira tabasum laakiin waa inaan loo bixin xishood darrada marka waa inaan loo bixin oo waxa weeye sida marka qofku isaga qoslayo gahgahgahgah ogolayaasha markuu joogo yacni marka arrin xishood darra ah waa inaanu ku dhicin taasi waxay tahay mid xun weliba markaasay dumarkana kusii sii xalaal miiradka waa in la laazimo xalaal miiradkii waxaa soo gelayaa shay markaa xaaraantii iska daaya waxyaalihii mushtabihaadka ahayd ayaa baqasho uu ka baqanaayo inay xaaraan noqoto aawadeed buu ga tegaya haatan laga soo noqlaya a'immada qaarkood inay yidhaahdeen tiscatu acshaari alxalaal baan ka tegey baqasho aan ka baqanayo inaan xaaraan ku dhaco daraaddeed xalaasha marka loo qaybiyo toban meelood sagaal meeloodoo ka mid aan ka tegay buui baqasho aan ka baqanayo inay xaaraan noqoto daraaddeed deganaanshaha waa inu la yimaada waqaar oo khifada iyo tayshka iska ilaaliyo asakiina walwaqaar tawaaduca iyo isdhulliga ayaa ka mida maa tawaaduca axadun lilaahi ilaa rafacahu allah qof ilaahay dartii isuma dhuldhigo ama amarka ilaahay daraaddii isuma dhuldhigo inuu ilaahay kor yeelo mooyaane tawaadacta kunka najmi laaxa linaadirin calaa safaxaati almaa'i wahwa rafiicu walaa taku kadukhaani yacluu binafsihi ilaa tabaqaati iljawi wahwa wadiicu marka isdhuldhig waad kor noqonaysaa xiddigaasoo kale mid la midaad noqonaysa waa inuu isnadiifiyaa oo jirkiisii markaa nadiifiyaa hugiisana markaa u nadiifiyaa kullu dalika waxay ka mid yihiin aadaabta wanaagsana laga rabo nafsi ahaantiisa wa minha alxadaru min alxasadi waalriyaa waxaa ka mid a ah in laga digtoonaado min alxasadi xasadka iyo walriyaa istuska iyo walicjaabi iscajabinta iyo wa taskiyati nafsi naftiisa inuu ammaano iyo wasdiraa'i innaasi dadka inuu xaqiro wain kaanuu duunahu bidarajaat qaar derajooyinka hooseeyo dadku haba ahaadaane inuu dadka xaqiro waa inuu iska jiraa wa minha waxaa ka mid ah annahu idaa tarakhasa fii amrin jaa'isin annahu idaa tarakhasa hadduu rukhsaysto oo u bannaysto fii amrin jaa'isin arrin bannaan wakhiifa laga baqo an yudanna khilaafahu sidaa lidkeeda in la maleeyo laga baqo an yukhbira asxaabahu asxaabtiisa inuuga warramo iyo waman yaraahu cidda arkaysaba inuu uga warramo xaqiiqata dalika alficli ficilka xaqiiqadiisa inuu uga warramo liyantaficuu si ay ugu intifaacaan oo u gartaan shaygaasi inuu bannaan yahay walianlaa ya'samuu iyo si aynay u dembaabin bidannihim asayi'i malahoodii xumaa ay ku malaynayeen si aynay ugu dembaabin waa inuu uga warramaa u sheega xaqiiqadiisa wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximah ullah waa inuu ka digtoonaadaa dabeecadaha xunxun iyo akhlaaqda xun uu ka mid yahay riyaaga ama istusku ka mid yahay maad soo aragno ikhlaaska ayaynu markaa ku ishaarnay in marka ikhlaaska ay liddi ku tahay riyaagu ama istuska riyaagana waxaa la yidhaahdaa waa idhaaru ficli cibaadati yacni si markaa ficilka cibaadada la samaynaayo in la muujiyo liyaraahu nnaasu si ay dadku u arkaan fayaxmaduuhu calayha dabeedna ay ku ammaanaan oo ku mahadiyaan taasaa waxaa leeyahay riyaa dadku inay arkaan oo keliya inuu doonaayo riyaa noqon mayso laakiin markuu ammaantooday ku ammaanaan raadinayoo doonayo markaasay riyaa iyo istus noqonaysa ee hadduu markaa doonaayo dadku cibaadadiisa inay arkaan dabeedna ku daydaan oo ay khayrkaa la yimaadaan iyagoo ku intifaacaan isaguna ajar ka helo laakiin inay ku ammaanaan aanu ka doonayn ma noqonayso riyaa noqon mayso marka fayaxmaduhu calayha waa talabu maxmadati annaas bificli alkhayr taasaa waxay noqonaysaa riyaada xasadka waa in laga digtoonaadaa in xaasidnimo lala yimaado icjaabka waa in lala digtoonaadaa inuu qofku iscajabiyo oo naftiisi ay cajabiso iyo ra'yigiis oo ra'yigiisi iyo markaa naftiisu kala wanaagsanaato dadka kale oo uu ka haafil noqdo markaa wixii wanaaga ee ka dhaca inuu ilaahay ku galladaystay oo ugu nicmeeyey taa ilaawo ya yacani waxa weeye naftiisa wanaaggeedii ayuu eegayaa waxaanu ilaawayaa galladda allah ku galladaystay oo shaygan ugu nicmeeyey wuxuuna isleeyahay kartidaada iyo wanaaggaaga iyo maskax badnaantaada ku keentay hadduu la yimaado cibaado cibaadadaadaa waxaad ku keentay buu leeyahay raganimadaada waa ragannimo badantay dee ragannimo badnaantaad ku keentay hadduu cilmi helo wuxuu isleeyahay cilmiga maskax badnaanta ayaad ku keentay iyo waa dadaashi wuxuu ka kaafil noqonayaa ilaa weeyaa maxay in allah ku galladaystay ugu nicmeeyey waayo cid kastoo cilmi le ilaahay baa cilmiga baray wa callamaka maa lam takun taclam ya marka waxa weeye fadliga in ilaahay loo tiiriya naftiisa waa u tiirin naftiisa waynan u tiirin hadduu naftiisa u tiiriyo iyo ra'yigiisa iyo maskaxdiisa iyo kartidiisa ya inamaa uutiituhu calaa cilmi waa ijaab ijaab waa iscajib iyo naftiisa inuu ammaano falaa tuzakuu anfusakum nafihiinna ammaanina ruuxu inuu is ammaanaa ma fiicna dadku caqligooda waa ku garanayaan ammaanta ruuxu is ammaanay inayna fiicnayn soomadu maxay ku mahmaahan nin is ammaanay waa ri'is nuugtay qofka is ammaanay yidhaha sidan baan ahay sidan baa ahay dadku waa kala haysaan waa nacaan waa nacaan marka asalku wuxuu yahay ruux waa inaanu is ammaanin haddaba maxaa lagu xambaarayaa aasaarta saxaabada qaarkood ay tilmaamayaan inay bacdigood is ammaaneen sida cabdullahi ibn mascuud inuu yidhi hadduu jiri lahaa cid geel loogu tegi karo lagu gaadhi karo rakuub inta geel laga dhigto lagu gaadhi karo oo iga aqoon badan eh, tafsiirka qur'aanka waa u tegi lahaay oo waa u fooli lahaa yacni saasoo kale uyi ama cusmaan bnu cafaan uu yidhi nebiga waxaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam qof muslima in la dilaa inaynay bannaanayn inuu markaa qof muslima dilo mooyaane ama gaalnimo la yimaado iimaan dabadeed mooyaane ama zina la yimaado ixsaan dabadeed mooyaane intaa midnaba ma samayn oo qof muslima ma dilin cusmaan baa odhanaya in nebi maxamed u rumeeyeyna marnaba ma gaaloobin wamaa zanaytu fii jaahiliyatin walaa fii islaam mana sinaysan wakhtigii gaalnimada iska daa islaamnimee xataa markaan gaalkaa zina igama dhicin islaamnimo iyo gaalnimo toonna gudaheed kuma sinaysan oo wax zina igama dhicin wax zina ahi igama dhicin aahaar noocaasaa jirto mutacadid ah saxaabada qaarkood laga soo weriyey maxaa laga jawaabaya isagoo taa ilaahay yidhi falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen taa hore aynu sheegnay waa asalku siduu yahay laakiin xaalka maslaxa ku jirto oo waxa uu ruuxu isu ammaanaya ay tahay ama wax aanu ahayn oo lagu dhibaayo inuu markaa caddaynayo inuu beri ka yahay siuu dhibtaa isaga daafaco ama qadar marka uu leeyahay oo wuxuu markaa yaqaanno oo dadka qaarkood aynay ogayn uu doonaayo inuu u sheego si ay uga faa'iidaystaan ama dhib marka waxaa weeye ku dhacaysa oo naftiisa kaga daafacayo uu leeyahay waxaas beri baan ka ahay shaqo kuma lihi waxaasina weliga igama dhicin yani maqaasidda noocaasi markay ku jirto taas waa laga soo reebaya waa mustasnayaad qaacidada horeynu sheegnay mustasnay ka tahay axwaasha qaarkood baa qofku is-ammaani karaa masalanoo kale ninkii waaba caalim dadkii ma oga inuu caalim yahay ama fanni funuunta ka mida inuu yaqaanno ma oga dabeedna wuxuu ihi fanniga caynkaaso waa aqaanaa yaa iga dhiganaya war yaa doonaya sida ibnu maalik arday ma lahayn markuu waxa weeye uu noolaa fii xayaati kutubtiisaa ilaahay u barakeeyey cid wax ka dhigataa ma jirin saas aawadeed waxa layihi albaabka ayuu istaagi jiray masjidka markaasuu odhan jiray war carabiya yaa doonaya war qiraa'aad yaa doonaya yaan wax u dhigaa markaasaa laa axad qofba uma yimaado markaasuu iska tagaa sa cajiib maaha ya qisooyinka qariibka dhacay waxaa ka mid a mid jaahil oo markaa haysta magaalo ayuu u yimi oo dee waa jaahil dadkina waxay u qabaan inuu wax yaqaano dadka isagaa markaa haysta oo markaysa waxaan ay u yaqaaniin caalim dadku haddayna wax garanayn qofkan baa wax garanaya kan baa wax garanaya ma kala garan karaan kaa hor joogay wuxuu sheegayaa sax iyo qalad ba ha noqotee waxaa laga yaabaa inay marka waxa weeye isaga uun iska aqbalaan kiibuu marka waxa weyaan wax u sheegay oo yidhi war saa maahay waa saa iyo saas dabeedna dadkiibuu la soo ballamay markaasuu wuxu hi ninkaasi waxaan weydiiyo mahaa oon igur mise igu khilaafiyo maya iyidhi hadduu haa haa haa yidhaahdo dee waxba islama hayo wixiiba waa ka iqiray hadduu ikhilaafo maya yidhaahdo saa maaha dee markaa waxa weeye waxbuu iga duwan yahayo dee waxa weeye hadalkiisu waa juuliyey dabeedna wixii la ysku hayaba waxaan ahayn buu la yimi ya waxaan filayaa xaraf buu makhrajkiisa ku qabsaday oo uhi sidaa looma yidhaahdee saasaa loogu dhawaaqaa imaam malikna wuxuu ahaa imaam fi lqiraa'aat kitaab baa buu leeyahy nadmi ah oo qiraa'aad oo dhowaan la daabacay makhduum ma ahoo looma shaqayn oo siddeed boqol iyo dheeraad bayd ah ayuu leeyihi shaatibiyada waa ka yar yahay waana ka masaa'il badan saa la sheegay kitaab makhduuma ma aha makhduumka waxaa laga eegaa kutubta shuruuxda iyo xawaashida iyo waxa la saaray iyo sida cinaayada culammadu ku sameeyeen ya marka dabeedna markuu ku qabsaday ayuu markaa u yimi waxaan la yskuba hayna ayuu weydiiyey warkan alif ma yihi markaasuu haa de wixii la hayay hayma su-aal intuu weydiiyey ayuu markaa adan waxaad u haysataa haa haa baad leedahay marka sida soddonsa ya qiso la mid ay soomaalida ka sheegaan sheekh la odhan jiray waxaa weeye cabdiraxmaan af guriye ayaa isaguna wuxuu imay yidhaahdeen cilmi badnaan baa guriye loo yidhi wuxuu yimi meeluu hariib ku yahay mid jaahiloo meeshii haystaa ayuu yimi mashaaikhdii hore ee soomaalida wey ayuu ka mid yahay afguriyaa la odhan jiray markaasuu dabeedna masale ku qabsaday markaasuu isaam ma ahi waa saa isaas qoladiisiibuu la soo ballamay ma aqaan qisadaa miyuu arkay mise isaga ikhtiraacay wuxuu kala soo ballamay ninkaasi waxaan weydiiyaba ma haag haagur mise maya yidhi maya hadduu yidhi waa ikhilaafay haa haa hadduu yidhaha wixiiba waa iqire markaasaa markii meeshii la isugu yimi ayuu yidhi ilaahay ma yidhi qul huwa allahu axad haddii wixii lagu haystayba maaha markaasuu yidhi haa allahu samad ma yidhi haa lam yalid walam yuulad ma yidhi haa walam yakun lahu kufuwan axad ma yidhi haa haa haa waadna soo doonaysa dadan waa kula kacay markaasaa ka qabta ya caamadiina halkiibay u sacabiyeen wakaa waa ka badiyey wax walba waa ka haayidhe u qiray ya maraa buu sheekhi meeshii kala tegey wasdiraa'i innaas dadka in la xaqiro waa inuu iska jiraan anuu dadka yasin hoos u eegin haba ka mudnaado lakiin waa inaan u xaqirin ruuxa in la xaqiraa waa dembi bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim qofka waxaa shar ugu filan inuu xaqiro oo yeeso walaalkiisa muslimka ah hadduu ka cilmi badan yahay waa inaanu xaqirin waxaa laga yaabaa inuu ka cibaado badan yahay waxaa laga yaabaa inuu ka yacni ikhlaas badan yahay waxaa laga yaabaa acmaal kaloo wanaagsan inuu leeyahy siduu xaqiraadda ruuxu isaga ilaalinaya culammadu waxay yidhaahdeen qof kaa weyn haddaad aragto qof kaa weyn haddaad aragto waa inaad u malaysaa inuu kaa wanaagsan yahay oo waxaad tidhaahdaa waa iga xasanaad badan yahi oo muddo badan buu cibaadaysanayey oo tukanayey oo soomayey oo ilaahay xusayey oo shahaadanayey waa ka kaa weyn waxaad u rajaynaysaa inuu kaa xasanaad badan yahay kii kaa yaraana isagana waxaad u rajaynaysaa inuu kaa dembi yaryahay aniga wax badan baa dembi layga qorayay maadaama aan ka cimri badanahay oo ka da'weynahay dee waa iga dembi yaryahay laa yaskhar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaaun min nisaa'in casaa an yakunna khayran minhun hadduu marka ruqsaysto shay markaa bannaan hadduu la yimaado ou ka baqo in loo maleeyo inaanu markaa shaygaasi bannaanayn ama wax xun uu sheikhu la yimi loo maleeyo shayguna uu yahay wax bannaan waa inuu xaqiiqada ficilkaa uga warramayo inuu bannaan yahay wuxuu uga warramayaa laba sababood buu sheikhu sheegay si ay dadku ugu intifaacaan oo u gartaan shaygani markaa inuu bannaan yahay waa nooc intifaaca yacani si ay ugu intifaacaan oo u gartaan shaygan inuu bannaan yahay iyo si aynay ugu dambaabin malaha xun mala xun inay ka maleeyaan si aynay ugu dambaabin ina bacda danni ismun marka adannu sayi si aynay ugu dhicin taana waa inuugu ugu sheegaa waa sida nebigu calayhi salaatu wasalaam markii safiy la socotay u uhi innaha safiya calaa rislikuma innaha safiya waa safiya weeye waa si aanay u malayn in markaa qof dumaroo kale ta yacnii dumarkiisii mid ka mida oo safiya bintu xuyay ibni akhtab ummi almu'miniin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni dhowaynayay oo gurigeedii ku dhowaynayay ou la soo baxay markaasuu innahaa safiya waxaa ka mida xadiiskii tilmaamayey in waxa weeye salaaddii taraawiixda aanu nebigu u soo bixin habeenkii dambe markuu habeennada qaarkood markaa saxaabada tujiyey dabeedna habeenkii dambe ay soo fara bateen dabeedna habeenkii dambeu markaa nebigu u soo bixi waayey calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan idinku soo bixi waayey waxaan ka baqay in laydinku faral yeelo in laydinku faral yeelan ka baqo waxaa kaloo ku sugan fawaa'idda si ay markaa dadku ayna uga infiraarin oo isaga laftiisa ugu intifaacaan cilmigiis hadday is yidhahdaan markaa dee wax xun buu samaynayaa shiikhu waxaa laga yaabaa inay ka didaan oo waxba ka dhigan waayaan oo waxba ka maqli waayaan oo ayaa suuroobi karta marka dee wejiga ay leedahay inuu u sheego si aynay markaa infiraarkaasina u dhicin oo uga yaacin ay ugu intifaacaan cilmigiisa faa'idadaasina waa ku suganta faa'idadaasina waa ku sugantay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk